بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد kusoo dhawaada walaalayaal casharadeenay ku saabsanahay adduruus الnaxwiya min kitaabi اlajrumiya maanta in sha allahu tacaala waxaan qaadan doonaa adarsu lcaashiru cashirka tobanaad macrifatu calaamaati اlcraabi garashada calaamadaha icraabta thaaniyan qeybta labaad annasbu kordhiga addarsu alcaashiru cashirka tobanaad macrifatu calaamaati alicraabi garashada calaamadaha icraabta thaaniyan qeybta labaad annasbu kordhig linasbi kordhigu kamsu calaamaatin shan calaama ayay leedahay tadullu waxay ku tusinaysaa shantaasi calaa ana alkalimata in kelimadu mansuubatun ay kor dhigan tahay biwujuudi waaxidatin minhaa mid shantaas kamida helideeda oo la helaayo kelimada inay kor dhigan tahay ay kutusinaysaa wahiya calaamadahaasi shanta ahi alfatxatu waa kordhig walalifu alif waaye walkasratu hoos dhig waaye walyaa-u ya- waaye waxadfu nuuni nuun la jaro oo la gooyo waaye waluulaa calaamada koowaad hiya al aslu iyadaa asal ah waal albaaqiyatu afartan soo hartana alif kasra ya iyo xadfu nuun furuucun faracyaal weeye tanuubu ka naa-ib noqonayso ee ka bedel noqonayso can ilfatxati fatxadii asalka ahayd linasbi kordhigu wuxuu leeyahay khamsu calaamaatin shan calaamo ayuu iska leeyahay tadullu waxay ku tusinaysaa shantaasi calaa ana alkalimata kelimada inay tahay mansuubatun mid la kordhigay biwujuudi waaxidatin hal helideeda ayay ku kordhignaanaysaa oo minhaa shantaas calaamo mid kamida laga helo wahiya calaamadaha shanta ahi alfatxatu kordhig waayo walalifu alif waayo walkasratu hoos dhig waayo walyaa-u ya- waayo waxadfu nuuni nuun la gooyo oo la jaro waayo waluulaa calaamada koowaad hiya al aslu iyadaa asal ah walarbacatu lbaaqiyatu afarta soo hartayne furuucun waxay farac ka yihiin furuuc waaye tanuubu waxay ka naa-ibna yihiin oo ka wakiil yihiin canilfatxati fatxadii asalka ahayd alcalaamat luulaa calaamada koobaad alfatxatu kordhig waayo wa takuunu hiya calaamada koobaad waxay noqotaa calaamatan linasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii halaathati mawaadica saddex meelood ayay calaamo ugu noqotaa almawdicu alawal booska koobaad alismu lmufrad waa isimka mufradka ah isimka mufradka haddii la kordhigaayo kordhig ayaa imaanaya fatxadii naftigeeda ayaa imaanayso mithlu ra-aytu muxamadan muxamed ayaan arkay waqaabaltu faatimata faadimo ayaan arkay aan iga hor imaaday qaala tacaala alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wawahabnaa lahu isxaaqa wayacquub wawahabnaa waxaan u hibeynay lahu ibraahim calayhi salaatu wasalaam isxaaqa wayacquuba isxaaq iyo yacquub ayaan u hibeeyey alcalaamatu lulaa calaamada koobaad alfatxa watakunu calaamatan linasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fi halaathati mawaadica saddex meelood ayay calaamo u noqotaa almawdic alawal booska koobaad alsmu lmufrad waa magaca keli ah mithlu ra'aytu muxamadan muxamed ayaan arkay waqaabaltu faatimata qaala tacaala wawahabnaa lahu waxaan u habeynay isxaaqa wayacquuba almawdic athaani booska labaad jamcu taksiiri waay mithlu ra'aytu rijaala raggii ayaan arkay waqaabaltu zayaaniba zeynabyaashi ayaa la kulmay waay qaala tacaala alla subxana wa tacaala wuxuu yihi watara aljibaala watara aljibaala buuraha ayaa arkaysa almawdic thaani booska labaad jamcu taksiiri waay wadalika mithlu qowlika hadalkaadoo kale waay aa dhahdid ra rijaala raggii ayaan arkay wa qaabaltu zayaaniba zaynabyaashii ayaan la kulmay aa dhahday qaala tacaala alla wuxuu yihi wataraa waa arkaysaa aljibaala almawdic thalith booska saddexaad alficlu lmudaaric waa ficil mudaaric idaa dakhala haddii oo galo calayhi ficilka mudaarica dushiisa naasibun xaraf wax kordhigo walam yatasil aan la xiriirsanin biaakhirihi gadaashiisa shay waxba wadalika mithlu lan yalcaba aa tiri ciyaari maayo lan yalcaba alwalad wiilka ma ciyaarahay qaala tacaala alla subxana watacaala wuxuu yidhi lan yanaala llaaha alla ma gaarayso luxuumuhaa udxiyaadka iyo wax la gooracayo hilibkooda alla ma gaarayo almawdic thalith alficlu lmudaaric waay idaa dakhala haddii oo galo calayhi cala alficli lmudaarici naasibun xarf wax kordhigo walam yatasil aan la xiriirsanin biaakhirihi gadaashiisa shay-un waxba aan la xiriirsanin mithlu lan yalcaba qaala tacaala wuxuu yidhi lan yanaala allaha alla gaari maayo luxuumuhaa iyo kordhiga waa qaybtii labaad oo cashirkeena uu ku saabsan yahay cashirkan kii ka horeeyay waxaan kusoo baranay calaamaatu rafci godka calaamadihiisa nasbadii oo kordhiga ah calaamadaheedu waa shan calaamo shan calaamo ayuu leeyahay shantaas calaamo haddii mid kamida lagu arko waxaa noqonaysaa kordhig inuu kordhiga yahay erey calaamaatu nasbi ayuu cashirkeena ku saabsan yahay calaamaatu nasbi kordhiga calaamadihiisa kow calaamada koowaad waxa weeye alfatxa wa hiya alasl shayga hala kordhiga haddii la dhaho kordhigii caadiga ahay ayaa imaanaysa waa labo calaamada labaad alalifu alif waay alifa waxay noqonaysa kordhig booskiisa imaanaysaa calaamada saddexaad alkasratu hoos dhig waay hoos dhig ayaa maanta waxay imaanayso calaamad kordhig kordhig calaamad ay noqonaysaa calaamada afaraad waxa weeye alyaa calaamada shanaad xadfu nuun waa nuun la jaro oo la bixiyo waay calaamadahan ayaa waxaa la dhahaa walaalayaal calaamaatu nasbi kordhiga calaamadihiisa ayaa la dhahaa calaamadaha kordhiga marka afartan maaragta dambe afartan dambe waa furuucun can ilfatxa kordhigii asalka ahaa ayay farac ka yihiin baxayd haddii kordhiga naftigiisaa la waynaa kuwaan ayaa imaanayo waay boosasayna leeyihiin calaamaatu nasbi marka aan ku bilaawno fatxadii asalka ahayd alfatxatu kordhigii asalka ahay naftigiisa intuu degaa intee laga helaa fatxada asalka ahayd waxaa laga helaa afar meel cafwan saddex meel ayaa laga helaa alismu lmufrad magaca keliga ah magaca keliga ah kan kii ka horeeyay ayaan kusoo barno oo waxaan sheegnay isimka mufradka ah waxa weeye waa isimka hal qof ku tusinayo aan laba iyo jamac ahayn iyo asmaa lkhamsa isimka mufradka ah markii la kordhigaayo fatxaa lagu kordhigaa ra-aytu muxammadan alla subxaana wa tacala wuxuu yihi wawahabnaa lahu isxaaqa wa yacquuba laba magac oo kor dhigan wa waxayna ku kor dhigan yihiin fatxadii caadiga ah sababto waa ah ism mufrad hal qof ayuu ku tusinaya calaamadda labaad ama booskii labaad oo ka mida ah boosaska annasb waa jamcu taksiir fatxada booskeedii labaad wa jamcu taksiir waa soo marna asigane waa magac ku tusiyo maxaan ku idhaahdaaye akhara min ithnayn laba wax ka badan maca tagayuri siiqati mufradih jamcu tagsiirkaas markii la kordhigaayo fatxa lagu kordhiga watara aljibaala ra-aytu rijaala sidaas ayaa loo kordhigaa waay booska saddexaad oo ugu dambeeyo waxa weeye alficlu lmudaaricu waa ficil mudaarica ficilka mudaarica gooni ayaan u sharxi doonaa haddii laba shardi ayaa laba shay ayaa la rabaa haddii xaraf wax kordhiga oo galo aakhirkiisana aan alif alif lithnayn walaa waaw walaa yaa-u lmukhaadaba aan lala xiriirin fatxaa lagu kordhiga asigana sida lan yanaala lan yanaala lan yalcaba wa ilaa aakhirihi aan u gudubna walaalayaal calaamadda kan ku xigta oo ah alifti aan u gudubna alcalaamatu athaaniyatu calaamada labaad alalifu alif waayo wa takuunu aliftu waxay noqotaa calaamatan lilnasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meel ayay calaamo ugu noqotaa wahuwa meeshaasna alasmaau lkhamsatu shanta magac waay mithlu ixtarim abaak aabaha ixtiraam wansur akhaaka walaalkaa u gargaar wazuurii xamaaki dumaashigaa soo booqo wanadif faaka afkaada nadiifi qaala tacaala alla subxana wa tacala wuxuu yihi wanaxfadu aqo akhaana wanaxfadu akhoonaa an kaana daa maalin wabaniin alcalaamatu thaalisatu calaamad alcalaamatu thaaniyatu calaamada labaad alalifu wa wa aliftu waxay noqotaa calaamatan linasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meelay calaamo ugu noqotaa wa huwa alasmaau lkhamsatu shanta magac wahay mithlu ixtarim abaaka war aabaha ixtiraam wansur akhaaka walaalkaa u gargaar wazuurii xamaaki dumaashigaa soo booqo wanadif faaka afkaada nadiifi qaala tacaala alla subxana wa tacala wuxuu yidhi wanaxfadu akhoonaa an kaana daa maalin calaamada labaad oo ka mida calaamadaha kordhiga oo calaamadaha nasbigii weynaay lagu garto waa alif allif waa calaamadii labaad waay allif aliftu hal meel ayay calaam mawdic hal boos basay degtaa halkaas boos alifaa laga helaa booskaasna waxaa waaye alasmaau alkhamsa shan magac al asmaau alkhamsa shanta magac markii la kordhigaayo alifaa lagu kordhigaa maxaa ka mid a shantii oo alif lagu kordhigaayo ixtarim abaaka abuuka ayuu ahaa abaaka allahada a ixtarim abaaka unsur akhaaka walaalkaa u gargaar akuuka ma dhehaysa akuuka haddaa dhad wuu gudan yahi unsur akhaaka nadif faaka fuuka ayuu ahaa wa wafuuka faaka zuurii xamaaki xamaaki xamuukaa dhihin qaala tacaalaa ilahi subxana wataala yhi an kaana daa maalin wabaniin an kaana inuu ahaaday ayuu u kibrahayaa isla weyn iyo mutakabir ma fiicno an kaana inuu ahaa ninka zaaniga ah oo maaragtay aad u xumaa an kaana daa maalin nin xoolo u saaxiiba inuu ahaado wa baniinin iyo ilmo markas tha tha maalin tha alif ayay ku taagan tahay thu maalina daalaadu way gudan tahay aan u gudubna calaamadii tan xigtay oo ah alcalaamatu athaalisatu calaamada saddexaad alkasratu hoos dhig waayo wa takuunu hoos dhiggu waxay noqotaa calaamatan linnasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meel ayay calaamo ugu noqotaa waayo wa huwa halka meel leh jamculmu'anasi saalimu waayo waa jamca dhadiga ee nabadgalay mithlu ra-aytu lfaatimaati faatimooyinka ayaan arkay wa qaabaltu lmuslimaati muslimaadka gabdhihii ayaan ayaan arkay aan la kulmay qaala tacaala alla wuxuu yidhi khalaqa allaahu ilaahay wuxuu abuuray asamaawaati khalaqa allaahu asamaawaati alcalaamatu athaalita calaamada saddexaad alkasratu hoos dhig waayo wa takunu hiya maaragtay kasrada waxay noqotaa calaamatan linasbi kordhiga ayay calaama u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meel ayay calaamo ugu noqotaa wa huwa halka meel leh jamcu lmu'anasi saalimu waa jamca dhadiga ee nabadgalay wadalika mithlu ra-aytu waxaan arkay alfaatimaati faadimooyinkii wa qaabaltu lmuslimaati gabdhihii muslimaadka ayaan la kulmay qaala tacaala alla wuxuu yihi khalaqa allahu ilaahay wuxuu abuuray jala jalaaluhu asamaawaati calaamadda saddexaad oo ka mid a calaamaadka kordhiga lagu garto calaamaatu nasbi ka mid ah waxa weeye alkasra alkasra waa kii saddexaad wo alkasratu oo hoos dhig ah ayaa waxay noqonayso calaamatan linasbi kordhig mid ku tusinaysay noqonaysaa intee hal meel bes jamcu lmuanathi saalim jamcu lmuanathi asaalim markii la kordhigaayo kor markii la kordhigaayo hoos dhig waa jamcu lmuanathi saalim wuxuu ahaa jamc walbo isim walbo ku tusiyo wax laba laba haween ka badan alif iyo tadheerna gadaal looga daray faatimaad caaishaad muslimaad samaawaat markii la kordhigaayo hoos dhig waay qaala tacaala khalaqa allahu samaawaati samaawaatidaas way kor dhigan tahay maxay ku kor dhigan tahay alif ayay ku waxay ku kor dhigan tahay kasra ayay ku kor dhigan tahay aan u tilaabsano calaamada afaraad oo ka mid a calaamadaha alcalaamatu araabicatu calaamada afaraad alyaa-u ya watakuunu ya-du waxay noqotaa calaamatan mid ku tusinayso calan linnasbi kordhiga fii mawdicayni laba meelood ayay calaamo ugu noqotaa almawdic alawal booska koobaad almuhanaa magaca labada eh waa wadalika mithl ishtaraytu waxaan soo gatay kitaabayni laba kitaab wa qalamayni iyo laba qalam qaala tacaala alla subxana watacaala wuxuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow wajcalnaa naga dhig muslimayni laka laba muslimo laba muslim aa leedahay ilaahu naga dhig alcalaamaة الraabicaة alyaa-wa watakunu calaamata liلnaصbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii mawdicayni laba meelood ayay calaamo ugu noqotaa w almawdic اlأwl booska koowaad almuhana muhanaha wa mithl ishtaraytu waxaan soo gatay kitaabayni laba kitaabood iyo waqalamayni laba qalin qaala tacaala alla subxana wa watacala wuxuu yihi rabbanaa rabbigeenow wajcalnaa naga yeel muslimayni laka laba muslim aan adiga leedahay allaw naga dhig laba kuu hoggaansameyo almawdic thalith thani booska labaad jamcu lmudakari saalim waa jamca ragga ee nabad galay mithl saaxabtu waxaan la saaxiibay almujtahidiina dadka dadaalaya wacaadaytu waxaan la colaytamay aldaalimiin dadka dulmiga sameeya ayaan la colaytamay qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina almuttaqiina dadka alla ka baqa fii jannaatin ayay ahaadeen jannooyin dhexdeeda iyo wanaharin iyo webi dhexdooda ayay ahaadeen walfarqu farqiga u dhexeeyo bayna yaai lmuhanaa ya-da muhanaha iyo wa yaai jamci lmudakari saalim jamca mudakarka saalimka ah yadiisa diisa farqiga udhexeeya waxa weeye ana alyaaa ya-da ya-daasoo fi lmuhanaa muhana ahaatay yakuunu maa xaraf wuxuu noqdaa qablahaa ya-da ka horeeyo maftuuxan mid la kordhigoo noqdaa wamaa xarafka bacdahaa ya-da ka dambeeyane markii muhano la joogo maksuuran wuu hoos dhignaanaya waa nuunta walyaa-u ya-da oo fii jamci lmudakar saalim ku jirtane yakunu maa xaraf wuxuu noqdaa qablahaa ya-da ka horayso maksuuran midna hoos dhigo noqdaa wamaa xarafka bacdaha ka dambeeyo yada maftuuxan nuun waay mid la kordhiga ayuu noqdaa almawdic thaani booska labaad jamculmudakar saalim mithla saaxabtu waxaan la saaxiibay almujtahidiina dadka dadaalaya wacaadaytu aalimiin daalimiintana waa la colaytan qaala tacaala alla wuxuu yidhi ina almuttaqiina dadka alla ka baqo fii jannaatin jannooyin dhexdeeda ayay ahaadeen wanaharin iyo webi waalfarqu farqiga udhexeeyo bayna yaa'i lmuhanaa labada qofood ya-deeda iyo wayaai jamci lmudakari jamcu mudakarka ya-deeda u dhexeeyo ana alyaaa ya-da oo fi lmuhanaa muhanaha ku jirto yakuunu maa xaraf wuxuu noqdaa qablahaa iyada ka horeeyo maftuuxan mid la kordhiga ayuu noqdaa ya-da waxa ka horeeya wamaa bacdaha waxa ka dambeeyaneh yaku maksuuran mid la hoos dhigoo noqda walyaa-u ya-da oo fii jamci lmudakari saalim ku jirtane yakuunu maa xarf wuxuu noqdaa qablahaa yada ka horeeyo maksuuran ayuu noqdaa mid la hoos dhigo wa e, xarafka oo bacdahaa ya-da ka dambeeyana waa nuune maftuuxan mid la kordhiga ayuu noqdaa calaamada afaraad oo ka mid ah min calaamaati nasbi kordhiga calaamadihiisa ka mid ah alyaa yada iyadana waxay noqotaa calaamatan linasbi waa ya-da alyaa hal meel laba meel ayay calaamo u noqotaa laba meel ayay calaamo u noqotaa meesha koobaad waxaa la dhahaa almuhana muhanaha waa magaca labada ah magacaas labada ah waxaan kusoo barana waa kul magac walbo laba nin ama laba haween kutusiya waay biziyaadatin fi aakhirihi muxamedun hadduu ahay muxamedani zaydun zaydani khaalidun khaalidani caamirun caamirani زaynب زaynب زaynبtani faaطimaةu faaطimatani magaca labada ah markii la kordhigaayo ya-a lagu kordhigaayo booska labaad jamculmudakr الsaalim jamculmudakr saalim waa jamca saddexaad jamcan waxaa waaye waa magac laba ka badan kutusinayo biziyaadatin fi aakhirih markii la kordhigaayo ya lala imaanaya muslimuuna muslimiina daaxikuuna daaxikiina aa leedahay caadaytu الظaalimiin saaxabtu اlmujtahidiin ayaan la saaxiibo waay allah subxana wa tacala wuxuu yihi ina almuttaqiina mus rabbanaa kii musanahna rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka idan musanaha iyo jamaca labadaba ya-a lagu kordhigaa idan ya-da oo labadaba lagu kordhigaayo almuhanaa iyo jamcu lmudakar saalim labadoodaba ya ay isla haystaan see lagu kala fahmaa ya-da ya-da oo muhanaha gelayso oo ugu dambeyso nuunaa mar walba ugu dambeeya labadooda ya-da muhanaha xarafka ka horeeya waa la ho waa la kordhigaa muhanaha ayni camala lahaa saas camal ay ugu imaaneen kaneh iina saas camal ay ugu imaaneen ya-da waxa ka horeeya waa la hoos dhigaa waxaa ka dambeeya jamc mudakar waa la kordhigaa oo nuun ah kan kalena ayni camal ay noqonay ayni jaalisayni daaxikayni ya-daa fiirinaysa xaraf ka horey wuu kor dhigan yahay xaraf ka dambeeya wuu hoos dhigan yahay waa fi lmuhana jamc mudakar saalim ya-da waxa ka horeeya wuu hoos dhigan yahay waxaa ka dambeeya waa nuune woo kor dhigan yahay marka cagsiyay isku yihiin oppositay isku yihiin ayni iina saasay yihiin haalimayni haalimiina caamirayni caamiriina khaalidayni khaalidiina saasay kula dawan aan qaadano calaamadii ugu dambaysa oo shanaad calaamaatu alcalaamatu alkhaamisatu calaamada shanaad xadfu nuuni nuun la jara waay wa nuun la jaray wuxuu ahaadaa calaamatan linnasbi kordhiga ayuu calaamo u noqdaa fii mawdicin waaxidin hal meel wa huwa halka meel neh alafcaalu alkhamsatu shanta ficil waay wadalika mithl lan yafcala labadii maqnaay ma samaynin walan tafcalaa labadiinaan ma samaynin walan yafcaluu raggii ma samaynin walan tafcaluu raggiinaan ma samaynaysiin walan tafcalii naagahay ma samaynaysid qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa an tasuumuu inaad soomtaan ayaa khayrun lakum idin fiican waay alcalaamatu alkhaamisatu xadfu nuuni nuun la jaro way wayakuunu nuun la jaro calaamatan linnasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fii mawdicin waaxidin hal meel ayay calaamo ugu noqotaa wa huwa halka meel neh alafcaalu alkhamsatu shanta ficil waay mithil lam yafcalaa labadii maqnaa ma aysan same ma samaynin waay ma samayn doonaan waay walan tafcalaa labadii ilaanna ma samayn doontaan walan yafcaluu raggii maqnaay ma aysan samaynin waay ma samayn doonaan waay walan tafcaluu raggiinaanne ma samayn doontiin walan tafcalii haween yahay ma samayn doontid qaala tacaala wa an tasuubuu inaad soomtaan ayaa khayrun lakum calaamadda afar shanaad oo ka mid a calaamadaha nasbada waa xadfu nuun nuun la jaro waay xadfu nuun nuun la gooyo nuun la gooyo oo la jaro hal meel basay degtahay alafcaalu alkhamsa alafcaalu lkhamsa shanti ficil markii la kordhigaayo nuuntii ayaa la jarayaa nuuntii ugu dambeyn jirtay ayaa la jarayaa afcaalulkhamsa allaha tusaaleheeda waxay noqonaysaa yafcalaani lan yafcala ma samayn doontid tafcalaani lan tafcala yafcaluuna lan tafcaluu sidaas ayay noqon doontaa nuuntaan waa laga goynayaa waay aan u gudubna cashirka su-aalihiisatun su-aalo wa tamaariin iyo exaasyo su-aasha koobaad kam calaamatan lilnasbi kordhiga meeqa calaama oo leeyahay wamaa hiya maxayna yihiin su-aasha labaad fii ka mawdicin imisa meel ayay takuunu lfatxatu kordhigii asalka ahayd calaamatan linasbi calaamo ay ugu noqonaysaa kordhiga su-aasha saddexaad fii ka mawdicin meeqa meel bay takuunu lalifu aliftu calaamatan linasbi kordhig ay calaamo ugu noqonaysaa su-aasha afaraad fii ka mawdicin meeqa meel ayay takuunu lkasratu hoosdhigu calaamatan linasbi kordhiga ay calaamo u noqonaysaa su-aashanaad fii ka mawdicin meeqa meel bay takuunu lyaa-u ya-du ay noqonaysaa calaamatan linasbi kordhiga calaamo ay u noqonaysaa su-aasha lixaad mal farqu waa maxay farqiga u dhexeeyo bayn alyaa-i ya-da fi lmuhanaa ku jirto walyaa-i ya-da oo fii jamci lmudakari saalim ku jirto su-aasha toddobaad fii ka mawdicin meeqa beel bay yakuunu xadfu nuuni nuuntoo la jaray ay noqotaa calaamatan linasbi nasbada ayay calaamo u noqotaa intaan kadib aan qaadano ajruumiga matnigiisa waayo matnu lajruumiyati lilxifdi ajruumiga ayaan qaadanaynaa xifdi ahaan wuxuu yidhi sheekha walinasbi kordhigu khamsu calaamaatin shan calaamo ayuu leeyahay alfatxatu kordhigii asalka ahaa walalifu alif walkasratu hoosdhig dhig walyaa-u ya waxadfu nuuni nuuntii oo la jaro fa ama alfatxatu kordhigi miya fatakuunu waxay noqotaa kordhiga calaamatan linasbi fii halaathati mawaadica saddex meelood ayay fatxada calaamo u noqotaa fi lismi lmufrad magaca keliga ah wa jamci taksiiri magacii la jajabiyey waalficli jamci la jajabiyey walficli ficil ayay ugu noqotaa ficilkii almudaarici ee mudaarica ahaa idaa dakala haddii oo galo calayhi ficilka dushiisa naasimun xarfa kordhigo walam yartasil walxaal lam yatasil aan la xiriirsanin biaakhirihi dabayaaqadiisa shay-un waxba aan la xiriirsanin wa ama alalifu aliftii miya fatakunu aliftu waxay noqotaa calaamatan linasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fi lasmaa'i alkhamsati shantii magac ayay calaamo ugu noqotaa waay wadalika naxwu ra-aytu abaaka aabbaha ayaan arkay wa akhaaka walaalka ayaan arkay wamaa kiina ugu qiyaas qaado ashbaha daalika arrinkaa u ekaaday wey wa ama alkasratu hoos dhigi miyaa fatakunu waxay noqotaa calaamatan calaamo ayay linasbi kordhig u noqotaa fii jamci lmu'anahi saalimi jamca dumarka ee nabadgalay wa ama alyaa-u ya-di miyaa fatakunu ya-du waxay noqotaa calaamatan linasbi kordhiga ayay calaamo u noqotaa fi tahniyati magacii labada ahaa iyo waljamci jamca tasniya ajruumiga hadduu ku dhaho musano oo ka wadaa wa amaa xadfu nuuni nuunta oo la jara miya fayakuunu wuxuu noqdaa calaamatan linasbi kordhiga mid ku tusinaya ayuu noqdaa fi lafcaali alkhamsati shanti ficil gudaheeda ayuu calaamo ugu noqdaa shantii allatii shantaasoo rafcuhaa godowgeeda kaa-inun uu ahaaday bihabaatin nuuni nuun joogto calaamadaha kordhiga ajruumiga ayaa noo soo mulaqasay calaamadaha kordhiga marka aan baabkan ku baranay cashirkeena waxay ahaayeen shan calaamo ayaan ku baranay shan calaamo ayay ahaayeen shantaas calaamona waxay ahaayeen al fatxatu oo asal ah kordhiga naftigiisa iyo alif kasra yaa xadfu nuuni afar waa farac halaa asal ah alfatxa oo asal ah kasra yaa kasra alif kasra yaa xadfunuun afartaasna faraac waa boosaskooda markii laisku dardaro fatxadoo saddexa iyo ya-doo laba ah shan kuwa kalena hal hal waaye kasradii hal maxaan ku ihahdaa xadfunuunkii oo hal ah marka markii laisku dardaro waxay noqonaysaa fatxadii kordhigii oo saddexa ya-dii oo laba u gelay waa shan alifkii oo hal ah waa lix maxaan ku idhahdaa kasradii oo hal ah waa toddoba iyo xadfu nuun oo hal ah waa sideed rafcada boosaskeeda camal waaye oo rafcadu waxay ahayd ma aragta sideed boos iyo afar calaamo ayay lahayd nasbadii oo maanta aan dhammaynay waxaan qaadanay shan calaamo iyo sideed boos ayaan qaadanay cashirkan intaan iskaga arkayna cashir kale wabilaahi towfiiq wsala allah waslama calaa nabiyina maxamed